bsmi illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى aalihi وصaxbihi wslm qaala almualifu raximah اllah alxadiiثu الthaamin wاlcishruun can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu اllah salى اllahu عalayhi wعalى aalihi wasalam ina addiina yusrun diinku waa fudayd walan yushaadda addiina diinka lama legdamo axadun qof ilaa qalabahu diinku u adkaadaa qof diinka la legdama ma jiro ilaa hadduu jiraba qalaba addiinu diinka wuxuu ka adkaadaa hu qofkii la legdamaaye fasadiduu nabigu wuxuu yidhi toosnaada wa qaaribuu assadaad toosnaanta dhodhoweeya haddaynaan kamaalkeeda awoodin dhodhoweeya wa abshiruu bishaareeya waastaciinuu kaalmaysta cibaadada u kaalmaysta bilqadwati aroortii iyo warawxati caraabadii iyo wa shay-un min adduljati iyo qeyb ka mid ah dheelmadka habeenkii cibaadada saddexdaas waqtiha loo kaalmaysto muttafaqnu calayh wa fii lafdin waxaa ku jiray waalqasda alqasda dhexdhexaad dhexdhexaad tabluqu waa gaari doontaane wuxuu yidhi maa acdama hada alxadiid xadiiskan weynaan badanaa wa ajmacahu lilkhayr oo khayrka kulmin oga iyo walwasaaya dardaaran annaafica waxtar leh iyo walusuul aljaamica faqad asasa sala allahu calayhi wacalaa alihi wasalam nabigu wuxuu aasaasay fii awalihi xadiidka awalkiisa haada alasla alkabiir asalkan weyn oo ah faqaala wuxuu yidhi ina addiina yusrun ay muyasarun waa mid la fududeeyey musahalun waa mid la sahlay fii caqaa'idihi caqaa'idiisa wa akhlaaqihi wa acmaalihi wa fii afcaalihi wa turuukihi iyo acmaashiisa iyo afcaashiisa iyo wa turuukihi waxa laga tegaa ilan diinku turuuguu leeyahay iyo afcaal wax la sameeyo iyo wax la rabo in laga tago fa ina caqaa'idahu allatii tarjicu ila aliimaani biاllaah diinka caqaa'iddiisa ou laabanay allah in la rumeeyo wamalaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi walyowmi alaakhir waalqadari khayri wa shari hiya alcaqaa'id asaxiixa waa caqiidooyinka saxda ah alatii tadma-inu laha alquluub oo quluubta ay ku xasile wa tuusilu muctaqidiiha dadka rumaysanna gaarsiine ilaa ajalli gaayatin yoolka midka ugu weyn wa afdali madluubin iyo wax la raadinaa midka ugu fadli badan oo ah janno wa akhlaaquhu wa acmaaluhu akhlaaqdiisa iyo acmaashiisa akmalu akhlaaq waa akhlaaqda midda ugu kaamilsan wa aslaxu alacmaal iyo acmaasha midda ugu suuban bihaa salaaxu ddiini waddunyaa waalaakhira acmaashaas iyo akhlaaqdaas waxaa ku sugan diinka inuu hagaago qofka adduunyadiisa iyo aakhiradiisana inay hagaagto wa bifawaatihaa akhlaaqdaas weynteeda la waayo yafuutu salaaxu kulluhu salaax iyo hagaag oo dhan waa la weyn haddii taas la waayo wahiya kulluhaa muyasaratun dhammaanteed waa mid sahlan musahalatun oo la sahlay kullu mukallafin yaraa nafsahu wuxuu ictiqaada in naftiisu qaadiran calayhi ay awoodo samaynteeda laa tashuqu calayhi ma dhibayso walaa tukallifuhu culaysna saari mayso caqaa'iduhu saxiixa caqaaiddiisu waa mid sax ah basiita oo sahlan taqbaluha alcuquulu saliima cuquusha aan fasaadin ee caafimaadka qabtaaya ee aqbale waalfitar almustaqiima iyo fitrooyinka toosan oo uusan ku dhicin wa faraa'idu asalu shay waxyaabaha diinkani u waajibiyana waa kuwo aada u sahlan wax ka sahlan ma jiro ama asalawaatu alkhamsu salaadaha shanta fa innahaa tatakararu kula yowmin wa leylatin khamsa maraat waxay maalin kasta iyo habeen kasta afar iyo labaatan saaco kasta way soo laalaabataa khamsa maraatin shan mar fii awqaatin waqtiyaal bayna ku yimaadaan oo kusoo laalaabtaan munaasibatin laha oo munaasib u ah fii awqaatin bay kusoo laalaabataa munaasibatin laha ayada munaasib u ah wa tamama alatiifu alkhabiir suhuulatahaa allihii latiifka ahaa oo khabiirka ahaana sahlanaanteeda wuxuu ku dhammaystiray biijaabi ljamaacati jamaacada waajibinteeda iyo walijtimaaci laha ayada in la ysugu yimaado sababtoo ah haddii salaadaha la waajibiyo ee layidhaha qof kasta guriga ku tukado xoogaa culaysaa jira xooga way sahlan tahay laakiin marka jamaacada lagu tukanaya marka qofku keligiis guriga uu ku tukanaya salaaddu waxay sahlan tahay markuu jamaacada ku tukanayo waana shay mujarab ah oo qof kasta kastaahi uu uu tajrubo ku samay karo fa ina alijtimaaca fi lcibaadaat maxaa yeele cibaadaadka in la ysugu yimaado min almunashitaati walmusahilaati laha waxay ka mid yihin waxyaabaha dadka firfircoonida geliya oo cibaadaadkana fududeeya warataba calayha min khayri اddiini wa salaaxi اliimaan allah salaadaha calayha cala salawaati salaadaha wuxuu ka ratibay min khayri اddiini diinka khayrkiisa xaggiisa iyo wa salaaxi aliimaan iimaanka inuu hagaago iyo wa hawaabi illaahi alcaajil iyo hawaabka ilaahay ee deg dega iyo walaajilka dambe wuxuu ka ratibay maa yuujibu lilmu'mini wax keena qofka mu'minka ah an an yastaxliyahaa inuu macaansado ayuu ka ratibay waxyaabaha qofka mu'minka marka uu macaansanaa oo salaada inuu macaansado keenaa waxaa hadda ku jira salaaxu liimaan khayru اddiin hawaab اllahi alcaajil walaajil wayaxmadu allaha calaa fardihi laha cala alcibaad allahna wuxuu ku mahadinaa inuu addoommada ku waajibiyey id laa qinaa lahum canha maxaa yeelay addoommadu salaadahaas kama maarmaan wa ama azakaatu zakadii miya haddii sababtaysan uga maarminna waa xiriirka addoommada iyo allah u dhexeeya qofku hadduu salaada ka tago xiriirkii asagii allah ka dhexay wuu go-ay wa ama azakaatu zakada miyaa fa innaha laa tajibu calaa faqiirin qof aan waxba haysan kuma waajibto laysa cindahu nisaabun zakawiyun oo nisaab zaka aan haysan wa innamaa tajibu cala alagniyaa dadka hantida haysta ayay ku waajibtaa dadka hantida haystana waxaa laga wadaa qofkii nisaab zaka ay ku waajibay haystaa tatmiiman lidiinihim sababta loogu waajibiyey akhniyadana waa tatmiiman lidiinihim diinkooda in loo dhammaystiray wa islaamihim wa tanmiyatan liamwaalihim iyo xoolahooda in loo kordhiyo loo ziyaadiyo sababtuna waxay tahay bixinta qofka hantida haystaahi hantidiisa uu bixinaa ayadoo zaka ah waxaa ka dhalanaya xoolihii inay u barbaaraan xoolihii inay koraan oo ay ziyaadaan iyo wa tanmiyatan liamwaalihim iyo wa akhlaaqihim akhlaaqdooda wa dafcan lilaafaati canhum wa can amwaalihim waxaa kaloo loo waajibiyey sakada in ayaga laga difaaco aafooyinka ku soo wajahan ayaga iyo xoolahoodaba sakada bixinteeda marka aafaad badanay difaacdaa wa tadhiiran lahu min asayi'aat ayagana in sayi-aadka laga dahiro ilaan zakada bixinteeda qofka waxay keentaa sayi-aad badan in ay ka difaacdo oo ay ka daahirto dunuub badan ay qofka ka dhaafee bixinta zakada uu bixinaa wa muwaasaatan limaxaawiijihim dadka kuwooda baahanna xiriirin la xidhiirina darteed ayaa zakada loo waajibiyey marka zakada waajibinteeda waxaa ku jirta xikmad fara badan dadka baahanna in la xidhiidhiyo wa qiyaama limasaalixim alkuliya danahooda guud ahaaneedna in loo istaago ilaan dadka danahoodu maalkaasuu ku dhisan yahay oo adduunyo wahiya maca dalika iyadoo saas ay tahay haddana juz-un yasiirun waa qeyb yar jiddan aad u yar binisbati marka loo fiiriyo ilaa ma acطaahum allahu min almaali wاrisqi waxa ilaahay uu siiyey oo arsaaq ah iyo maal ah inta ay bixinayaan waa wax aad u yar oo tusaale ahaan boqolkii doolar laba doolar dhibic shan uu ka bixinaa waa wax marka aad u yar laba dhibic shan wa ama asiyaamu soonka miya fa ina almafruuda waxaa la waajibiyey shahrun waaxid waa hal bil min kulli caamin sanad kasta yajtamicu fiihi lmuslimuuna kulluhum muslimiintu waa isugu yimaadaan fayatrukuuna fiihi bishaas dhexdeeda waxay ka tegayaan shahawaatihim alasliyati wixii naftu ay jecleed ee asalka ahaa oo nafta ku beernaa shahwadu waa wax naftu ay jeceshahay maxaa ka mid ah min طacaamin wa sharaabin wa nikaaxin intaasba waa shahwo nafta ku beeran fi nnahaari maalintii ayna ka tegayaan haddii habeenkii waa loo ogol yahay wayucawidhum allaahu can daalika tegitaankaas ay shahawaadkaas ay ka tageen beddelkoodan ilaahay waa siinaa ciwadkoodaa la siinaa waxaa loogu beddelaa wayucawidhum allaahu can daalika waxaas ay ka tageen waxaa loogu beddelaa min fadlihi fadligiisa xaggiisa wax ka ahaaday iyo wa ixsaani ixsaankiisa tatmiimu diinihim wa iimaanihim diinkooda in loo dhammaystiro iimaankoodana loo dhammaystiro ciwadkii marka waa kaasa wa siyaadatu kamaalihim iyo kamaalkooda iyo dhammaystirnaantoodu inay korarto qofka insaanka ah kaamil waa noqdaa laakiin kamaalkiisu waa nisbi waa kamaal qof bashara uu gaari karo meesha ugu sarraysa alkamaalu lmudlaq lilaah kamaal mudlaq allaha iska leh qofka insaan kaamil waa noqon kara lakiin kamaalkiisu waa kamaal xadidan meeluu ku egay oo meeshaas uusan dhaafi karin saas daraaddeed alkamaalu nisbi qofka basharka waa yeelan kara ama alkamaalu اlmudlaq fa huwa lilah tacaala wa ajrihi alcadiim iyo ajirkiisa weyn wa barihi alcamiim iyo allah barigiisa iyo baarinimadiisa dadkao dhan kala gaare wagayri dalika iyo wixii intaa soo raaca mima ratabahu oo ilaahay uu ka ratibay cala siyaami oo min alkhayri alkaiir khayr fara badan ah wayakuunu sababan lixusuuli taqwa sidoo kalena soonku wuxuu sabab u yahay qofka taqwo inay u xasisho allatii tarjicu taqwadaas oo u laabanay ilaa ficli alkhayraati kullihaa khayr oo dhan inuu sameeyo wa tarki lmunkaraat waxa ilaahay uu necab yahana uu ka tago taqwadu labadaasay u laabaneen allahna yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaam kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacalakum tattaquun wa ama alxaju xajka miya faina allaha lam yufridhu ilaahay ma farad yeelin ilaa cala almustaiic qofka awooda qof aan ahayn laguma farad yeelin fi lcumri maratan waaxida qofku inta uu nool yahana hal maruu ku waajibaa wa fiihi xajka dhexdiisa min almanaafic waxyaaba dadka waxtara alkahiira ee badan addiiniya iyo wadunyawiya manaaficdaasoo diin iyo adduunyo labadaba u laabanaya waxaa ku jira maa laa yumkinu tacdaaduhu wax aan la tiri karin manaafic aan la tiri karin oo diin iyo adduunyo labadaba u laabanay ayaa ku jirta xajka ilaan xajka waa la kala ganacsadaa ganacsi badana xajka dhexdiisa jira dadka meeshaas degaan kharash fara badan oo aan la tiri karin a usoo xasila sanadkaas waqad fasalnaa waa kala dhigdhignay masaalixa alxaji xajka masaalixdiisa iyo wa manaaficahu fii maxallin aakhar meel kalean ku kala dhigdhignay uu leeyahay kitaab kale qaala tacaalaa liyashhaduu manaafica lahum si ay u xaadiraan manaafica iyaga u sugnaaday ay diiniya oo dunyawiya manaaficdaasoo diin iyo addunya labadaba u laabanee uma bacda dalika intaas kadib baqiyatu sharaa'ic lislaam intaa ka bacdi sharaaicda islaamka inta soo hartay alatii hiya fii gaayati suhuula oo aad u sahlan sahlanaan meeshii u dambeysay ah alraajica oo u laabanay liadaa'i xaqi illaahi wa xaqi cibaadihi sharaa'icdaas ilaahay uu jideeyey qeyb ka midana xaqa ilaahay u laabanaya qeyb ka midana xaqa makhluuqaadka in la guto fa hiya fi nafsiha muyasara ayada nafsad ahaanteedu waa mid la sahlay qaala tacaala yuriidu allahu bikum lyusra allah wuxuu idinla rabaa fudayd walaa yuriidu bikum ulcusra culaysna idinlama rabo wa maca dalika ayadoo saas ay tahay oo sharaa'icda islaamku ay sahlan tahay idaa carada lilcabdi caaridu maradin addoonka hadduu ku soo kordho jiro zaa'id ah jiro soo korortay ow safar ama safar hadduu ku soo kordho ow hayruhumaa ama wax kale ay ku soo kordhaan rataba calaa dalika min atakfiifaat allah waxaa soo kordhay wuxuu ka ratibay waxyaabo cibaadaadkii la waajibiyey fududeeya wa suquudi bacdi alwaajibaat waajibaadka qeyb ka mida inuu dhaco ow sifaatuhaa wa hay-aatuhaa ama sifaadkeedii hay-adaheedii wax ka mida inay dhacaan maa huwa macruufun wax la yaqaano waade waa ogtihiinoo qaacidada fikiga waxay leedahay almashaqatu tajlibu taysiir culays markuu yimaado fudaydaa aadaba yaalla almashaqatu dhibka iyo culayska tajlib waxay soo jiidaa ataysiir fududayn wixii waajibkaa ah, addoommada in laga fududeeyo soonkii ilaahay uu waajibay oo uu yidhaahday faman shahida minkum shahra falyasuumu qofka hadduu safro waa laga fududeeyey oo waxaa looga fududeeyey in shaaa saam wa in shaaa aftar in la khiyaar geliyo oo la yihahdo hadaa doontana waa cuni kartaa oo waa afuri kartaa haddaad doontana waa soomi kartaa salaadihiina in eh, rubaaciyaadkii laga fududeeyey oo la yidhi laba laba ragca ka tukado intaas keliyana maahane inuu haddana labadooda intuu isu keeno afar iyo labaatanka saac uu saddex waqti keliya ka tukado meeshii uu ka tukan lahaa shan waqti salaada subax waqtigeeda uu tukado duhurkii casirka halmar uu tukado cesha iyo halmar uu tukado meeshii afar shan waqti uu ka tukan lahaa inuu ka tukado saddex waqti oo haddana salaadihii rubaaciyaadka rubaaciyaadkaa ah labalaba ka qadhigaa ma huwa macruuf wax la yaqaano uma idaa nadara alcabdu addoonku hadduu u fiiriyo ila alacmaali almuwadafa cala alcibaad acmaasha wadiifada shaqada looga dhigay addoommaha oo la raba inay qabtaan fi lyowmi walleyla almutanawica oo maalintii habeenkii laga raba inay qabtaan acmaashaasoo kala duwan min fardin wa naflin oo waajib iyo sunno isugu jira wa salaatin wa siyaamin wa sadaqa iyo salaad iyo soon iyo sadaqa wa kayrihaa wa aaraada uu rabo an yaqtadiya fiiha acmaashaas inuu ku daydo biakmali lkhalqi makhluuqa kii ugu kaamilsanaa wa imaamihim iyo makhluuqaadka imaamkoodii oo muxamed ahaa sala allahu calayhi waala slam ra'aa dalika kayra shaaqin calayh wuxuu ogaan doonaa arrinkaas inaysan dhib ku ahayn oo uu nebigu ku dayi karo sala allahu alayh waala ali wasalam walaa maanica lahu can masaalixi dunyaahu masaalixdii danihiisii adduunyana wax ka hortaagaaya ma leh intaas hadduu sameeyo masaalixdiisii adduunye mabaabe-e maya waa qabsan karaa bal yatamakanu macahu min adaa'i alxuquuqi kullihaa bal ee wuxuu wuxuu yeeli karaa waxa u suuragal ah min adaa'i alxuquuqi kullihaa xuquuqda dhammaanteed inuu guto haddaba macahudaas wuxuu ula jeedaa acmaashaas lasoo sheegay oo waajibka iyo sunnada isugu jira asagoo qabanaa haddana waxa u suuragala ah min adaa-i lxuquuqi kulliha xuquuqda oo dhan inuu guto bal yatamakanu macahu wixii hadda aan soo sheegnay oo ah inuu nabiga uga daydo acmaashaas oo dhan wuxuu awoodaa min adaa-i lxuquuqi kulliha xuquuqda oo dhan inuu guto xaqi illaahi wa xaqi nafsi xaqa ilaahay inuu guto iyo xaqa nafsadiisa inuu guto iyo wa xaqi lahli waalasxaab iyo reerka xaqa ay ku leeyihiin iyo saaxiibadu xaqa ay ku leeyihiin wa xaqi kulli man lahu xaqun cala alinsaan iyo inuu guto qof kasta oo insaanka xaqa kule xaqiisa inuu guto birifqin wa suhuulatin oo uu si dabacsanna ku guto si sahlanna uu ku guto wa amaa man shaddada calaa nafsihi qofkii naftiisa ku adkeeya miyaa falam yaktafi oo aan ku kaaftoomin bima ktafaa bihi nabiyu sala allahu calayhi waalai wasalam nabigu wuxuu ku kaaftoomay walaa bimaa callamahu lilummati wixii ummadda uu barayna aan ku kaaftoomin wa arshadahum ilayha ilayhi ummadda uu ku hanuuniyey bal iska dhaafa inuu ku kaaftoomee halaa xadka ka tallaaba fogaada wa awqala filcibaadaati cibaadaadkana ku fogaada fa ina addiina diinku yaqlibuhu aakhirkiis uu ka adkaanaa wa aakhiru amrihi arrintiisa meesha ay u dambeydana alcajzu waa inuu caajizo oo cibaadaadkii waajibkaahi uu ka caajiso sunna iska dhaafe walinqiaac iyo inuu ka go-o cibaadadii gudashadeeda saasuu ku dambay doonaa walihaada qaala nabigu wuxu uhi walan yushaadda addiina axadun ilaa galaba faman qaawama haada addiin qofkii diinkan damca inuu iska caabiyo bishiddatin waguluwin ad adayg iyo quluwi inuu isaga caabiyo rabaa fogaansho walam yaqtasid aan dhexdhexaysan qalabahu diinu diinku inuu ka adkaadaa jirta wastaxsara waana daalaa wa rajaca alqahqaraa dib ayuuna u laabanaa walihaadaa saa daraaddeed amara sala allahu calayhi waala slam nabigu wuxuu amray bilqasdi dhexdhexaysi waxaha calayhi ummaddana waa ku booriyey faqaala wuxuu ihi alqasda alqasda tabluquu war hala dhexdhexayso hala dhexdhexayso maqsuudkiina waa gaari doontiine maqsuudka ujeedada waa la gaari doonaa uma intaa kadib wasaa sala allahu calayhi wacala ali wasalam nabigu wuu dardaarmay bitasdiidi in la toosnaado walmuqaaraba haddaan la toosnaa karin oo aan la dhammaystiri karin in la dhodhoweeyo wa taqwiyati nufuusi nafta in lagu xoojiyo bilbishaarati bilkhayr khayr in loogu bishaareeyo wa cadami ilya'si iyo inaan la quusan fatasdiidu an yaquula alinsaanu insaanku waa inuu dhaho alqowla sadiid hadal toosan wa yacmala uu qabto alcamala sadiid camal toosan wa yasluka uu maro adariiqa arashiid waddo toosan wa huwa alisaabatu haddaba tasdiidka ama sadaadku wuxuu yahay alisaabatu qofka inuu xaqa ku waafaqo fii aqwaalihi wa afcaalihi min kulli wajhin fain lam yudrik isadaada toosnaanta hadduu gaari waayo min kulli wajhin falyataqi llaaha ma istataaca ilaahay ha ka cabsado ha ka boqo intuu awoodo walyuqaarib ilqarad ujeeddadana ha soo dhow dhoweeyo intuu awoodo soo intaas ma aha intuu qabo karaa qabto faman lam yudrik sawaaba kullahu qofkii sawaabka oo dhan gaari waaya falyaktafi bilmuqaaraba ha ku kaaftoomo inuu sawaabka dhodhoweeyo waman cajaza can alcamali kullah waman cajaza can alcamali kullih camalka dhammaantiis inuu wada qabto qofkii ka caajiza oo ka taag dareeya falyacmal minhu maa yastatiicuhu intuu awoodo camalka xaggiisa ka qabto falyacmal minhu min alcamali camalka xaggiisa ka qabto maa yastatiicuhu wuxuu awoodo intuu awooda ka qabto wa yuukhadu min haada waxaa laga qaadanaa aslun naaficun dalla calayhi aydan qowluhu tacaala faataquu llaha ma statactum allah saasuu yidhi ilaahay ka dhowrsada intii aad kartaan qofka laguma kalifin wuxuusan awoodin intuu awoodaa laga rabaa wa qowluhu sala allahu calay wasalam iyo nabiga qowlkiisa uu tusiyey uu yidhi idaa amartukum biamrin haddaan wax idin faro faatuu minhu wixii aan idin faray kala imaada ma intaad awoodaan intaad awoodaan ka sameeya wاlmasaa'ilu اlmabniyaةu calىa hada اlasli laa tanxasir masaaisha asalkan ku dhisan laa tanxasir lama soo koobi karo wa fii xadiidin aakhar waxaa ku jira yasiruu walaa tucasiruu ummadda diinka u fududeeya hana ku cuslaynina wabashiruu u bishaaree walaa tunafiruu ummadda diinka yaan laga eryin oo diinka inay ka yaacaan yaan lagu kalifin uma khatama alxadiida nebigu xadiidka wuxuu kusoo gebagabeeyey biwasiyatin khafiifatin dardaaran fudud cala nufuusi nafta ku fudud wahiya fii gaayati nafci oo waxtarkeedu meeshii u dambeeyday uu yahay faqaala wuxuu yidhi wastaciinuu bilkadwati wاlrawxati washayi min adulja wahadihi alawqaatu athalaatha waqtiyadan saddexda ah kamaa annahaa sida ayaduba ay asababa kamaa annahaa asababu sida ay sabab u tahay alwaxiid ee keliya sida ay u tahay sababta keliya liqadci almasaafaat alqariiba waalbaciida jaritaanka masaafooyinka gaagaaban iyo masaafooyinka fogfog fi lasfaari alxisiyati ee safarada xisiga ah maca raaxati lmusaafir ayadoo musaafirkii uu raaxaysana wa raaxati raaxilatihi gaadiidkii u saarnaana uu raaxaysana wa wusuulihi biraaxatin wa suhuula meeshuu u socdayna uu ku gaari karo si raaxa iyo si sahlan fa hiya sababu lwaxiid haddana sidoo kale waa sababka keliya liqaطci safar alukhrawi ee safarka aakhiro lagu jari karo wuxuu leeyahay saddexdaas waqti oo nabigu uu tilmaamay sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalam waa saddexda waqti ee qofka musaafirka ah safarkiisa si sahlan uu uga gudbi karo safarkiisu uu ku dhammaysan karo isagoo aan daalin raaxiladiisina aysan daalin saddexdaas waqti oo ah aroortii iyo caraabadii iyo habeenkii laakiin waqtiga qoraxdu ay kulushahay hadduu qofka musaafirka uu yidhaahdo waa subaxdii markii eh, subaxda marka la joogo hadduu yidhaahdo safarka waa sii jara meel fadhiisan maayo hadduu yidhaahdo isna meel gaari maayo raaxiladiisina meel gaari mee inta marka qoraxdu ay kulushahay waa inuu nasto hadhowdii markii caraabada la gaaro waa inuu dhaqaaqo habeenkiina waa inuu socdo meeshii u socday wuu gaari doonaa si sahaluu ku gaari doonaa isagoo raaxaysta naftiisi inay raaxaysatay safarkaas marka waa safarka xisiga ah ee la taabo karo laakiin safar waxaa jira xisi aan ahayn oo macnawi ah oo dadku ay ku jiraan oo ah asafar ilalaakhira safarka aakhiro asna saddexdaas waqti waa in loo kaashado cibaadada waqtiga qofka ay u sahlan tahay oo nashidka uu yahay waa inuu cibaadaysto hadduu daalo waa inuu cibaadadii markaas uu joojiyo saas daraaddeed nabigu sala allahu calayhi wacala alih wasalam qofka habeenkii salaada tukanaa ah wuxuu yidhi salaatuleylka hadduu ka daalo yuusan sii wadin ha iska dhaaf ha seexdo ha raaxaysto hadhowdi isagoo nashida ha soo kaco wuxuu qur-aan akhrisan laha u cibaadaysan laha cibaadaysto fa hiya sababu lwaxiid waa sababta keliya liqaطci safar alukhrawi ee safarka aakhiro jaritaankiisa ah wa suluuki siraadi almustaqiimi jidka toosan maritaankiisa wasayr ila allah ilaahay xaggiisa in loo socdo sayran jamiilan socosho fiican famataa akhada alcaamilu nafsahu markii caamilku naftiisa uu ka warqabo wa ashqalahaa bilkhayri khayrna uu ku mashquuliyo walacmaal asaalixa almunaasiba liwaqtihi ee waqtigiisa munaasib u ah awala nahaarihi wa aakhira nahaarihi wa shay-an min leylihi wa khusuusan aakhira leyl weliba habeenka qeybta dambe kuma sii jirtee xasala lahu waxaa u xasilaa min alkhayri khayrka xaggiisa wa min albaaqiyaati wa min alacmaali albaaqiyaat acmaasha baaqiyaadka ah oo hawaabkoodu uu baaqi ahaana alsaalixaat waxaa uga xasilaa akmala xadin qeybta ugu kaamilnimada badan ayaa u xasilaa wa awfara nasiibin iyo nasiibka midkiisa ugu buuxa nasiib yacni waa qeyb buuxda wanaala wuxuu qofkaasi gaari doonaa sacaadata walfawza walfalaax liibaan ayuu qofkaasi gaari doonaa waa isku macno wa tama lahu najaax qofkaas guushii waa u taam noqonaya fii raaxatin wa tuma'niina raaxo iyo xasilooni maca xusuuli maqaasidihi dunyawiya wa aqraadihi nafsiya asagoo ujeedooyinkiisii adduuniyo iyo danihiisii naftaana eh, helay danaha nafta oo ay ka mid tahay inay raaxaysato xoogaa inay gamaado saas daraaddeed nafta laftigeedu xaqay leedahay xaqeedii marka waa in la siiyo wa haada min akbari aladilla kani wuxuu ka mid yahay adilada kuwa ugu waaweyn calaa raxmati illaahi bicibaadihi allah naxariistiisa addoomihiisa ugu naxariistay bi hada diin alladii waa maadatu sacaada alabadiya diinkaas oo ah liibaanta abidka ah oo aan go-aynin maaddadeedii iyo cunsurkeedii id nasabahu licibaadihi maxaa yeelay allah addoommadiisa diinkan ayuu u soo taagay nasabahu allah diinkii waa soo taagay licibaadihi addoommadiisa ayuu u taagay sida oo kale wa awdaxahu calaa alsinati rusulihi wuxuuna ku faahfaahiyey rusushii uu soo diray carabadooda wajacalahu wuxuu ka dhigay muyasaran musahalan wa acaana calayhi min kulli wajhin dhinac kastana addoommada waa kaalmeeyey walatafa bilcaamiliin dadka caamiliinta ah oo diinka ku camal falaana waa u turay wa xafidahu min alqawaadic waalcawaa'iq wuxuuna ka xifdiyey wixii diinka ka hor joogsan kara oo cawaa'iq ah alcawaa'iq waa jamcu caa'iq waa wixii qofka diinka ka hor istaagaa ama diinka jidkii ugu socday ka jaraa facalimta bi hada meeshan waxaad ka fahamtay annahu yuukhadu min hada alxadiidi alcadiim ciddatu qawaacid in diinkan laga qaadanaa dhowr qaacido alqaacida aluulaa altaysiiru shaamil lishariica calaa wajhi lcumuum fududayn shareecada oo dhan shamlina calaa wajhi lcumuum si guud ahaaneed alqaacida athaaniya almashaqatu tajlibu taysiir waqta xusuulihaa ay xusuuli lmashaqa mashaqadu markay xasisho fudayd bay keentaa alqaacida athaalitda idaa amartukum biamrin hadalkii nebigu uu yidhi haddaan idin faro arrin faatuu minhu ma istatactum alqaacida araabica tanshiitu ahli alacmaal dadka camalka samaynaa in la firfircooni geliyo wa tabshiiruhum in loo fududeeyo in in loo bishaareeyo bilkhayri loogu bishaareeyo wاthawaab almuratab cala alacmaal acmaasha ay samaynayaan ka ratibmaa alwasiyaة aljaamica fi kayfiyati sayri waa dardaarankii jaamica ahaa ee ka sheekeynaya qaabka loo socona wasuluuk ila allah alla xaggiisa marka loo socdo jidka qaabka loo maraa allatii tugnii can kulli shayin oo wax kasta kaa kaafine wasiyadaasoo wax kasta kaa kaafine allatii wasiyadaasoo tugnii can kulli shayin wax kasta kaa kaafine walaa yugnii canhaa shayun ayada wax kaa kaafiyan aan la helaynin ayada waa kugu filan tahay laakiin waxa yada kaa kaafiya heli maydid oo booskeeda buuxiya fasalawaatu llaahi wasalaamuhu alaa wasalaamuhu calaa man uutiya jawaamicu lkelimi wanawaaficuhaa alxadiidu taasic alcishruun can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wala ali wasalam nabigu wuxuu yidhi xaqu lmuslimi cala lmuslimi sittun qofka muslimka ah qofka kale ee muslimka xaquu ku leeyahy waa lix qiila waxaa la yidhi wamaa huna yaa rasuula allah qaala wuxuu yidhi idaa laqiitahu qofka muslimka haddaad la kulanto fasallim calayhi salaan wa idaa dacaaka hadduu kuu yeedho fa ajibhu dacwada ka ajiiboo haye dheh ka aqbal wa ida istansaxaka haddii uu kaa dar haddii uu kaa dalbo inaad la talido fansax lahu la tali talo fiican sii waidaa catasa hadduu hindhiso faxamida allaaha oo ilaahay uu mahadiyo fashamidhu u ducay waidaa marida hadduu jirado facudu soo booqo waidaa maata hadduu dhinto faatabichu janaasadiisa raac haadihi alxuquuqu sita xuquuqdan lixdaa man qaama bihaa qofkii u istaaga oo sameeya fii xaqi lmuslimiin dadka muslimiinta ah xaqooda kaana qiyaamuhu bikayrihi awlaa xuquuqda kalena inuu u istaago oo u sahlan tahay lixdaas hadduu sameeyo xuquuqda kaloo lagu leeyay inuu istaagana waa u sahlan tahay wa xasala lahu addaau hadihi alwaajibaat waxaana markaas u xasilaa waajibaadkan inuu guto walxuquuq uu guto alatii fiiha alkhayru alkaiir oo khayr badan uu ku jiro walajru alcadiim min allah aluulaa xuquuqdaas midda hore idaa laqiitahu fasallim calayh fa ina asalaama salaanta sababun lilmaxaba waxay keentaa jacayl alatii tuujibu liimaan maxabadaas oo iyaduna keena iimaan alladii yuujibu dukuula aljanna iimaankaas oo isna keena qofka jannadii inuu galo kamaa qaala sala allahu calayhi waala wasalam sida nabigu yihi waladii nafsii biyadihi laa tadkhulu ljannata jannada ma gelaysin xataa tuuminuu ilaa iimaan laydinka helo walaa tuuminuu iimaan laydinka heli maayo xataa taxaabuu ilaa as jeclaatiin afalaa adullukum calaa shayin oo maan idin tuso shay idaa facaltumuuhu shaygaas haddaad samaydaan taxaababtum waa afshu salaama baynakum salaanta dhexdiina ah fidiya faafiya wasalaamu min maxaasin alislaam salaantu waxay ka mid tahay diinka islaamka wanaagyadiisa fa ina kula waaxidin min almutalaaqiyeyni labada qof oo kulantay mid kastoo ka mid ah yadcuu lilaakhar kan kale wuxuu ugu ducaynaa bisalaamati inuu nabadgalo min ashuruuri shar oo dhan oo shartiisu ay ka mid tahay wa biraxmati wuxuu kaluu ugu ducaynaa naxariis iyo walbaraka iyo barako aljaaliba likulli khayrin oo khayr kasta soo jiide wa dalika intaas wuxuu raacinaa salaantaas wuxuu dabadhigaa min albashaashati weji furfurnaan iyo wa alfaadi ataxiyati iyo erayada salaanta almunaasiba ee munaasibka maa yuujib wax keeni kara ata'alufa in la ysu soo dunmo walmaxaba laysjeclaado wayusiilu lwaxshata oo meeshana ka saaraa kala didid iyo wataqaaduc in la isgooyo fasalaamu xaqun lilmuslim salaantu waa xaq qofka muslimka uu leeyahay wa cala almusallami calayhi ninka la salaamay oo salaanta lagu bilaabay waxaa waajib ku ah raddu taxiyati salaanta inuu ka jawaabo bimidlihaa mid ayada lamida uga jawaabo saas darteed haddii lagugu salaamo assalaamu calaykum waraxmat ullah wacalaykum asalaam haddaad tidhaahdo salaamtii ma aadan ka jawaabin bimiliha ugama aadan jawaabin axsan minhan ugama aadan jawaabin aayadda qur-aankan allah muxuu leeyahay waidaa xuyiitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minha aw rudduuha ama iyadii ka jawaab aw rudduuha macnaheed waa maxay intii lagu yiri oo kale inaad dhahdo assalaamu calaykum waraxmat ullah wacalaykum asalaam waraxmat ullah haddii uu ku yidhahdo asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu miluhaa inaad uga jawaabto marka ugu liidato haddii kalena aad ka badido raddu taxiyati inuu islaamtii ka jawaabo bimila mid lamid ow axsan minha ama mid ka fiican wa khayru nnaasi dadka waxaa u fiican man bada'ahum bisalaam qofkii salaanta ku bilaaba oo kala hormara kuwa kale athaaniyatu idaa dacaaka faajibu ay dacaaka lidacwati طacaamin aw sharaab hadduu kuugu yeero raashin ama cabitaan inaad ka soo qeyb gasho fajbur khaatira akhiika walaalkaa qalbigiisa kab alladii adlaa calayka kaasoo kugu kalsoonaaday oo akramaka bidacwati dacwadaana kugu karaameeyey kasoo qeyb gal hadduu ku yidhaahdo oo xaflad uu qabo ama aroos wax lamida ah uu qabo ima uu ku yidhaahdo waa inaad tagto waajib waajibu lidaalika ka yeel ilaa an yakuuna laka cudurun inaa cudurdaar leedaha maahane cudurdaar haddii aa leedahana waxaa fiican ina u sheegto laakiin waa waajib inaad ka qayb gasho dacwadaas weliba dacwatu cursin hadday tay kuma sii jirto athalitha qowluhu waida stansaxaka fansax lahu ay idaa shaawaraka calaa camalin min alacmaal howl howlaha ka mida hadduu kaala tashado hal yacmaluhu am laa ma sameeyaa mise wuu iska daayaa fansax lahu kula tali bimaa tuxibuhu linafsika waxa naftaada aad la jeceshahay wixii adigu aad samayn lahayd kula tali haddaad booskiisa taagan tahay fain kaana alcamalu naafican min kulli wajhin haddii shaqadaas uu kaala tashana ay tahay mid waxtar leh dhinac walba oo wax shar aysan ku jirin faxahahu calaa ficlii ku dhiirageli inuu sameeyo wain kaana mudiran mid dhibaato keenaya hadduu yahay faxadirhu minhu uga dig wain ixtawaa camalkaas hadduu wato calaa nafcin wa darar waxtar iyo dhib dhib iyo nafci labadaba hadduu wato fashrax lahu daalika u faahfaahi oo waxaad tidhahdaa dhinacaasna dhibuu ka yahay dhinacaasna waa ka fiican yahay wawaasin bayna almasaalixi waalmafaasid waxaadna isbarbar dhigtaa masaalixda camalkaas ku jirta iyo mafaasiddiisa dhibka uu wato iyo khayrka uu wato isbarbar dhig haddii dhibku badan yahay kala tali inuu iska daayo haddii nafcigu badan yahayna kula tali inuu sameeyo hadday isla siman yihiinna kula tali inuu iska daayo wa kadalika idaa shaawaraka calaa mucaamalati axadin min annaas waxaa la mid ah hadduu kaala tashado dad inuu la macaamiltamo axad min annaas inuu la macaamiltamo hadduu kaala tashado ow taswiijahu ama uu qof dadka ka mida uu u guuriyo gabadhii uu dhalay ama walaashiis ama qof uu walaayadeeda uu haysto inuu u guuriyo hadduu kaala tashado aw itasawuja minhu ama uu qofkaas gabar ka guursado gabar asaga uu dhalay uu ka guursado asagu fabdul lahu qofkaas waxaad siidaa maxda nasiixatika naseexadaada oo aan barxanayn ayadoo saafi ah farta ka saar wacmal lahu min ara'yi maa tacmaluu linafsika naftaada wixii tale ah oo aada siin lahayd asaga sii wayaaka waxaan kaaga digaa an tagushahu fii shayin min dalika waxaas aan soo sheegnay wax ka mid a ah inaad ku khiyaanto oo shay aada og tahay inuu darar leeyahay aada kula talida inuu sameeyo waa qish faman qasha muslimiina muslimiinta qofkii qisha oo khiyaana falaysa minhum kamid maaha waqad taraka waajiba nasiixa nasiixadii waajibkaydna waa ka tegay wa hadihi nasiixatu waajibatun muطlaqan waa waajib walaakinahaa tata'akadu laakiin waajibnimadeedii waa sii laban laabmaa waa sii xoogaysanaa ida stansaxaka haddii uu asagu kaa dalbo asagoo aan kaa dalbin bay waajibku u ahayd haddii uu kaa dalbana waajibnimadeedii marka waa sii adkaanaa xadiidkii jariir ibni cabdillaahina waa ti uu ahaa inuu yihi baayactu rasuul allah sala allahu alayhi wala ali wasalam calaa iqaami salaati wa iitaa'i zakaati wanusxi likulli muslim nabigan kula mubaayacooduu yihi in qof kasta oo muslima u naseexeeyo walaakinaha tataakadu ida stansaxaka wa alaba minka ra'ya naafic uu kaa codsado ra'yiga iyo talada waxtar kale walihaada qayadahu fii hadihi alxaala nabigu waa qeyday fii hadihi alxaala ayuu ku qeyday alatii tataakad oo nasiixadii ay sii xoogeysaneen waqad taqadama sharxu lxadiid waxaan soo marnay xadiiskii faahfaahintiisii addiinu nasiixa bimaa yugni can icaadati lkalaam sharxaasoo naga kaafina mar labaad inaan ka hadalno araabica qowluhu waidaa cadasa faxamida الله fashammithu wadalika ana alcutaasa maxaa yeelay hindhisyadu nicmatu min الله waa nicmo ilahay xaggiisa ka ahaatay likhuruuji hadihi riix almuxtaqina maxaa yeelay riixdan oo ku kaydsan fii ajzaa'i badani alinsaan qofka insaanka ah jirhkiisa jirhkaas ajzaadiisa riixdan ku kaydsan yasara allaahu lahaa manfadan ilaahay wuxuu u albaab meel ay ka soo baxdo oo takhruju minhu ay ka soo baxdo fayastariixu alcaatis qofkii hindhisaya marka waa istareexa fa shurica lahu qofkaas waxaa loo jiday an yaxmad allah inuu ilaahay madiyo calaa haadihi nicma nicmadan wa shurica liakhiihi an yaquula lahu qofka walaalkiisa la joogana waxaa loo jiday inuu ku dhaho yarxamuka allah wa amarahu wuxuuna faray nabigu qofkii hindhisaayey an yujiibahu inuu walaalkiisa ugu jawaabo biqowlihi inuu dhaho yahdiikum ullah wayuslixu baalakum ilaahay ha idin toosiyo xaalkiinana ha hagaajiyo albaal alxaal waay faman lam yaxmad illaah qofkii ilaahay aan mahadin lam yastaxiq atashmiit in loo duceeyo xaq uma laha walaa yaluumanna ilaa nafsahu naftiisa maani cid kale yuusan eedaynin wa huwa aladii fawata calaa nafsihi nicmatayn labadii nicmona naftiisa asaa dhaafiyey labada nicmo maxay yihiin nicmatu alxamdi lilaah inuu ilaahay ku mahadiyo wa nicmatu ducaa'i akhiihi lahu almuratab calaa xamdihi iyo nicmada ah inuu walaalkiisa isaga u duceeyo ducadaasoo ku xiran inuu ilaahay mahadiyo alkaamisa qowluhu waidaa marida facudhu ciyaadatu lmariid qofka jira soo booqashadiisa min xuquuqi muslim bay ka mid tahay wa khusuusan kumaba sii jirto man lahu xaqun calayka muta'akid qofkii xaq intaas kasii xoog badan kugu leh xaqii islaamnimada mid ka badan hadduu kugu leeyahay maba kusii jirtaba kalqariibi wasaaxib tusaale ahaan hadduu qaraabo yahay ama saaxiibka uu yahay iyo wanaxwihimaa wixii la mid ah wahiya min afdali alacmaali asaalixa ciyaadatu lmariidna acmaasha saalixadaa kuwa ugu fadli badan bay ka mid tahay waman caada akhaahu lmuslim qofkii walaalkiis muslima soo booqda lam yazal yakhuudu raxma ka zuuli maayo inuu naxariis dhex dabaalana faidaa jalasa cindahu hadduu qofkii mariidka ahaa agtiisa fadhiisto qamaratu raxmatu naxariis ayaa daboole ayaa maashayne dhinac walba waa ka xigsane waman caadahu awala annahaar waman qofkii caadahu mariidka booqda waman caadahu caada almariid qofka xanuunsan qofkii soo booqda awala nahaari gelinka hore sallat calayhi almalaa'ika malaa'igta ayaa u ducaynaya xataa yumsiya ilaa uu ka habeensado waman caadahu aakhir annahaar maalinta gelinka dambe qofkii soo booqdana sallat calayhi almalaa'ika xataa yusbixa ilaa waagu ka baryo wayanbagii lilcaa'idi qofka wax soo booqana waxaa u fiican an yadcuwa inuu duceeyo lahu qofkii mariidka ahaa bishifaa'i caafimaad inuu ugu duceeyo wa yunafisa lahu kurbadana uu ka faydo oo uu qalbiga u dejiyo wayashraxa khaatirahu bilbishaara qalbigiisana uu ku waasiciyo bishaaro bilcaafiyati caafimaad inuu ku bishaaraysto intaasna uu uu yidhahdo insha allah waa caafimaadi doontaa wa yudakirahu waana inuu soo xasuusiyo atawbata towbad iyo walinaaba ila allah ilaahay inuu laabto inuu soo xasuusiyo ilan waa marka uu ugu baahida badan yahay inuu ilaahay u toobad keeno waalwasiya annaafica dardaaran waxtar leh waa inuu siiyo walaa yutiila cindahu ljuluus qofka jiran agtiisa fadhinta uu fadhinana waa inuusan dheeraynin inuusan wax badan agtiisa fadhin bal bal bimiqdaari alciyaada booqashada in la eg waa inuu intiisa fadhiyo oo uusan fadhiga agtiisa iska ag fadhin ilaa an yuira almariidu ilaa an yu'hira almariidu qofka xanuunsan inuu doorbidaa kahra taradudihi soo laalaabashadiisa faraha badan wa kahrata juluusihi cindahu in badan inuu agtiisa fadhiyo inuu jecel yahay kuma sii jirto markaas haddii uu jecel yahay inaadan ka tegin oo markasta usoo laabato markaas kuma sii jirtuu leeyahay laakiin haddaysan saas ahayn wax badan in la ag fadhiya ma aha falikulli maqaamin maqaal boos kasta ahi hadaluu leeyahay oo munaasib ku ah asaadis qowlu waidaa maata fatabichu faina man tabica janaazatan qofkii janaaze raaca qof dhintay xataa yusalliya calayha ilaa uga tukado falahu qiraadun min alajri wuxuu leeyahay qiraad oo xagga ajirka ah qiraadkaas oo ah ajir la eg hal buur intaasuu helaa fain tabicaha haddii u raaco xataa tudfana ilaa laga aaso falahu qiraadaani waatibaacu ljanaaza janaazada raacitaankeeda fiihi xaqun lilaah xaq ilaahay baa ku jira wa xaqun lilmeyit qofka dhintay xaquu leeyahay wa xaqun liaqaaribihi alaxyaa iyo xaq ay leeyihiin dadka qaraabadiisa ahaa ee nool noolnoolaa inta yartaan ku daraynaa alxadiidu halaaثuun can abi muusa alashcari radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wala ali wasalam nabigu wuxu ihi idaa marida alcabdu addoonku hadduu jirado ow saafara ama uu safro kutiba lahu waxaa loo qoraa maa kaana yacmalu wixii uu samay jiray saxiixan isagoo caafimaad qaba muqiiman oo gurigiisa jooga rawa lbukhaari haadaa min akbari minan illaahi calaa cibaadihi lmu'miniin wuxuu ka mid yahay galladaha ilaahay addoommadiisa mu'miniinta uu ku galladaystay kuwa ugu waaweyn anna acmaalahum almustamira almuctaada acmaashooda joogtada ah oo ay ka caado dhigteen idaa qatacahum canaa marad hadduu ka gooyo jiro aw safar kutibat lahum kulluhaa acmaashaas waa loo qoraa gebi ahaanteed kaamilatan ayadoo dhammaystiran lianna allaha yaclamu minhum maxaa ilaahay wuxuu og yahay xaggooda wuxuu ka ogyahay annahu lowlaa dalika almaanic waxaas camalka u diiday haddousan jiri lahayn la facaluha inay samayn lahaayeen oo niyadooda waxaa ku jirta haddii aadan safri lahayn camalkan waa qaban lahayd haddii aadan jiro lahayn camalkan waa qaban lahayd saas daraaddeed niyadaa lagu siiyey intan kale fa yucطiihim tacaala allah wuxuu ku siinaa biniyaatihim midla ujuuri lcaamiliin niyadooda ilaahay wuxuu ku siinaa dadka caamiliinta ajirada la siiyey mid la mid ah maca ajri lmaradi alkhaas intaasna waxaa u sii dheer jirada ajirka laga helaa oo jirada ajirka laga helaa muxuu yahay qofka haddii musiibo ay ku dhacdo musiibo kastoo ku dhacda dembigiisa loogu dhaafaha soo marnay soo ma ahayn xitaa hadday qodax muddo marka maradkii jiruu ka helaa camalkii uu qaba jiray uu awoodi kari waayey niyadiisa darteedna waa loogu qoraa sabritaanka uu maradkan ku sabraana haddana ajiraa looga qaraa intaas waa ajiraasu dul saaran maca ajri marad alkhaas wa maca maa yaxsulu bihi min alqiyaami biwadiifati sabri iyo waxa uu kaxelaa maa yaxsulu bihi waxa uu qofku ka helaa min alqiyaami inuu u istaago biwadiifati sabri shaqadii sabarka intaaso dhan waa laisugu daraa aw maa huwa akmalu min dalika ama intaas wax ka kaamilnimo badan sabarka oo min aridaa qadarta ilaahay inuu ku raali noqday ah iyo washukri ilaahay inuu uga shukriyey qadartiisa wa min alkhuduuci lilah ilaahay inuu ukhuduuco walinkisaar lahu ilaahay inuu isu jejebiyo wa maca maa yafcaluhu lmusaamiru wa maca maa yafcaluhu lmusaafiru iyo intaasoo dhan waxaa usii dheer qofka musaafirka ah, waxa uu sameeyo min acmaalin oo acmaal ah rubamaa laa yafcaluhaa fi lxadar oo hadduu gurigiisa uu joogo uusan sameeyeen min tacliimin inuu dad waxbara ah aw nasiixatin inuu dad u naseexeeyo ah aw irshaadin dad inuu hanuuniyo ilaa maslaxatin diiniyatin dunyawiyatin maslaxad diiniyad uu ku hanuuniyo ama maslaxa addunyo wa khusuusan fi lasfaari alkhayriyati gaar ahaan kumaba sii jiraan safarada khayrka kaljihaadi walxaji walcumrati wanaxwiha wayadkhulu fii hada alxadiid waxaa soo hosgela ana man facala alcibaadata calaa wajhi naaqis qofkii cibaadada sameeya qaab nuqsaani ay ku jirto wa huwa yacjizu can ficliha cala alwajhi alakmal markaas uu nuqsaanta cibaadadan ku samaynaana wuxuu ka caajisay can ficlihaa cibaadada inuu sameeyo cala alwajhi alakmal sidii kaamilnimada ahayd waa ka caajisay waa awoodi waaye fa ina allaha yukamilu lahu biniyatihi maa kaana yafcaluhu low qadara calayhi ilaahay niyadiisa wuxuu ugu kamilaa ah, maa kaana yafcaluhu wuxuu samayn lahaa low qadara calayhi hadduu awoodo oo asaga niyadiisa waxaa ku jirta camalka naaqiska ah ku samayday oo aada awoodi kari weyday asagoo kaamila ah inaad la imaato haddaad awooddaas lahaan lahayd asagoo kaamil ahaad samayn lahayd niyaddiisaas ku jirta saas daraaddeed asagoo kaamila ah inuu sameeyaa loo qora fa ina alcajza can mukamilaati alcibaadaat in laga caajiso oo la awoodi kari waayo alcajzu hunaa cadamu lqudra cajiska waxaa laga wadaa qofku inuu awood awoodi kari waaye ina alcajza in laga caajiso can mukamilaati alcibaadaat cibaadooyinka dhammaystiriddooda nowcu maradin waa nooc jiro ah wallahu aclam qofka jirana wixii uu samayn jiray markuu caafimaadka qabay ayaa loo qoraa waman kaana min niyatihi camalu khayrin qofkii niyadiisa ay ku jirto khayr inuu sameeyo walaakinahu ishtaqala bicamalin aakhar afdala minhu laakiin wuxuu ku mashquulay camal khayr oo kaas ka fiican walaa yumkinuhu ljamcu bayna alamrayni labada camalna inuu isu keeno uusan awoodin fahuwa owlaa qofkaas isagaa ku owleysan an yuktaba lahu dalika alcamalu in loo qoro camalkaas alladii manacahu minhu camalun afdalu minhu oo uu ka hor istaagay ay ka hor istaagtay shaqo kale oo asaga ka fadli badan bal low ishtaqala binadiirihi bal iska dhaafay low ishtaqala binadiirihi camalkaas fiican oo uu iska daayay mid asaga u dhigma hadduu ku mashquulo kii uu ka tegay waa loo qoraa uu leeyahay marka hadduu mid ka fadli badan ku mashquulana waa loo qoraa mid isaga la mid ah hadduu ku mashquulana waa loo qoraa uu leeyahay wa fadlu llaahi tacaala cadiim fadliga ilaahayna waa weyn yahay wallahu aclam